alxamdu لله wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli الله wacalaa آله wa أجمعين ajmaciin المصنف almusanifu الله llah baabu qowli maa shaaa allah wa shit kan waa baabkii ku saabsanaa xukumka qowlka la idhaahdo maa shaaa allahu ay kan waxa ilaahay uu doono uu ahaanaya wa adiguna aada doonto maa sha allah wixii ilaahay doono washita adiguna waa doontaa kana aw xasal maqsuudkii ujeedada baabkan kitaab tawxiid loogu qoray waxaa weeye bayaan ana qowla maa shaa allah washita min shirki اlalfaad waa in la caddeeyo odhaahda ah maa shaa allah washita ama maa shaa allahu wafulan iyaduna waa la mid inuu ka mid yahay min shirki اlalfaad aladii qad yakunu akbara waqad yakunu asgara kaasoo shirkulakbar noqon kara shirkulasqarna noqon kara alى xasabi tasawur اlqaa'ili wama yaqumu biqalbihi sa in sha allahu tacaala sheegi doono marka baabkan kuma jiro abwaabtii aynu nidhi waxa ay ka hadlaysaa sadu daraa'ic shirk iyo ilaahay subxaana watacaala tacdiimkiisa weyniintiisa oo qalbiga laga waayo ama ku yaraataa inay sabab u tahay in shirkiga qofku uu ku dhaco caqiid ahaan ama qowl ahaan ama camal ahaanba baabkan wuxuu la xukum yahay laba baabo horey noo soo maray baabu qowli اllahi tacaala falaa tajcaluu lilahi andaadan wa antum taclamuun iyo baabu qowli اllahi tacala yacrifuuna nicmat اllahi uma yunkiruunaha iyo baabu ma shaء allah washita saddexdaa baab waa isku mowduuc mowduuca ay ka hadlayaana waxa loo yaqaano shirk lalfaad shirk lalfaad iyo daabitkiisana hore ayaynu u sheegnay lakiin su-aal baan idinka weydiinaya su-aashu waxay tahay shirkulalfaad kuma nooc saddexaad ba oo shirkiga saddex u qeybsama ashirk اlakbar iyo ashirk اlasqar iyo shirk اlalfaad mise sidaa ma aha aye tafadaluu shirk اlalfaad ma nooc mustaqil ba oo qasimu lilakbari wاlasqar mise waa si kale aye ya nooc saddexaad maaha aye muxuu yihi markaa ya sifuu yahay shirkiga صaxiix shirkigu yakun biاlqowl wاlcamal wاlictiqaad shirkigu caqiido ayuu ku xaasilaa ama ku dhacaa qowlna waa ku dhacaa camalna waa ku dhacaa marka shirku lafaad waa shirkiga qowliga wey akbarna wuu noqon karaa asqarna wuu noqon karaa shirkiga lagu qowlee lagu dhawaaqa shirkulakbarna waa noqda shirkulasqarna waa noqda markaa musanifku saddexdaa baab inuu isku xigsiyaabaa fiicnayd baab qura inuu isugu geeyaano waaba kasii wanaagsanaydba waayo saddexdaa baabba tusaalayaasha iyo adilada uu ku keenay aada bay isugu dhow yihin marka waxaanu ciwaan uga dhigi lahaa shirku alfaad iyo wanaxwu dalika buu ciwaan uga dhigi lahaa laakiin saddexdii baabna waa kala tafriiqiyey waa kala geeyey iyagoo isku mawduuca oo iskuma xigsiin isla markaana baab qurana iskagama dhigin sheekh sulayman ibn cabdillaahi wuxuu yihi fi sharxi hadi tarjama ma xukmu atakalum bidalika ma sha allahu ashita in lagu hadlo xukumkeedu waa maxay hal yajuusu am laa ma banaay mise ma banaana waida qulnaa laa yajuus fahal huwa min ashirki am laa haddaynu dhaha ma banaanana ma shirkiba mise waa wax kale lakin ibn lqasim isagu uu jazmiye wuxuu yihi baabu qawli ma shaء allah wa shiئta markuu fasiraya wuxu uhi ibn lqasim wa anahu min ashirk iyo qowl ma sha allah washita inuu shirki yahay lima fihi min ataswiyati bayn اlkhaaliqi wاlmakhluuqi fi lmashii'a waayo khaaliq iyo makhluuqii baa lagu simay doonista maa sha allah washita wowdu dee ma keensanaysa tartiib iyo taraakhi toona marka masalada baabkani saynu sheegna waa dakhilaة fi baabi falaa tajcalu ilahi andaada waantum taclamuun wma shaء allah washita wa min atandiid wa min jacli nidi lilah qofka ma shaء allah washita ilahay buu nid u yeelay oo ugu yeelay fi lmashiica marka waxay odhan karaa musanifku raxima llahu tacaala masaladani maadaama baabka ay hoos geli karto muxuu gooni ugu saaray waxaa loogu cudur daari karaa anahu afrad hadi اmasala bhada اlbaab liahamiyatiha inay muhim tahay awgeed wacumuumi اlbalwa biha iyo inay dadku aada ugu imtixaaman yihiin wa jahli kaiir min الnaasi bikhaطariha iyo in badanoo dadka kamid a halisnimadeeda inay juhaal ka yihiin oo ilaah iyo makhluuqa ay sidaa isugu cadfayaan iyadoo nusuustu markaa aada uga digtay sidaynu arki doono xaaraannimadeedana aada iyo aada u adkeysay sicdi wuxuu yihi isagoo tilmaamaya masalada baabkani baabu qowli ma shi maa shaa allah wa shita inay hoos tegeysa baabka falaa tajcalu ilahi andaadun min shirki alfaadun ay ka mid tahay baabu qowli ma shaa allah wa shita hadihi tarjamatu dakhilaة fi tarjamati الsaabiqa falaa tajcaluu lilahi andaada waay marka intaa maxaynu ka fahanay masalada baabkani inay ka mid tahay min shirki اlalfaad isla markaana masalada baabkani inay kamid tahay masaaisha musanifku ku sheegay baabka baabu qowli اlahi tacaalى falaa tajcalu اlahi andaada waantum taclamuun sababta markaa uu gooni ugu saareyna inay tahay taa aynu caddaynay aynu u nimaadno masalada baabkiiyo xukunkeeda maa shaa allah washita in la yidhaha xukunkeedu waa maxay waa muxaram bilaa shikin bilaa shakin shaki la-aan hadalkaa in lagu qowlaa waa xaaraan nebiga calayh isalaatu wasalaam ciddii ku qowshay ku inkiray wa hada alqowlu daakilu fi daa'irati shirki maa shaa allah washita mar walba waa shirki laakin darajatuhu fi shirki tanqasim ilaa qismeyn ama shirki akbaraba mar walba mise mar walba waa shirki asqara mise marna shirkulakbar buu hadalka noqdaa marna shirkulasqar jawaabtu waa ta dambe oo hadalkani nooca uu shirki ka noqonaya shirkulakbarna waa noqon karaa shirkulasqarna waa noqon karaa wuxuu shirkulakbar noqonaya yakunu shirkan akbara ida qaalahu lcabdu muctaqida ana almakhluuqa musaawin lilahi fi lmashiica addoonka hadalkan ku qowlay hadduu caqiideysan yahay makhluuqa uu sheegay ilaahay inuu la simayo xagga doonista uu kala siman oo doonistiis iyo doonista ilahay ay siman yihiin lima fiihi min ataswiyati bayna sifati alkhaaliq wa sifati اlmakhluuq wuxuu shirkulakbarna u noqonayaa xaaladda waayo waxaa ku jirta simis la simay sifadii khaaliqa iyo sifadii makhluuqa sifada khaaliq iyo sifada makhluuquna ma silmi karaan oo ilaahay baa hi laysa kamilihi shay wa huwa samiicu lbasiir mashiiat llahi laysat ka mashiiati lmakhluuq ciladuna waxay tahay fi dalika ana ana alwaawa taqtadii taswiyat almacطuuf bilmacطuufi caleyh wowdana waxay keensanaysaa ka la cadfiyo ka lagu cadfay in la simo fayakunu lqaa'il suli sheekh ibn cuthaymiin wuxuu noqonayaa qofka yihi ma sha allah wa shita musawiya mashiiئaة اllahi bimashiiئaةi اlmakhluuq wa hada shirku uma in ictaqada ana makhluuqa acda min alkhaaliq oo anahu musaawin lahu fahuwa shirku akbaru buu yihi shekh bn cuthaymin qismiga labaadna waa yakunu shirka asqar hadalkan shirku asqar buu noqdaa ida lam yactaqid musaawaata mashiiati makhluuqi limashiiati اlkhaaliq qofka hadalkan ku dhawaaqay haddaanu aaminsanayn doonista ilaahay iyo doonista makhluuqu inay siman yihiin oo caqiida lama socoto hadal ahaan buu ugu dhawaaqay hadalkan macnihiisa ma caqiideysna wa inama اqtasara calى الtashriiki bilwaawi lafda faqaط ee tashriik lafdiga ayuunbuu sameeyey oo mashiicadii ayuu lafdi ahaan ugu simay ilaahay iyo makhluuqa lakin caqiida ahaan wuxuu aaminsan yahay ana mashiiئaة الmakhluuqi laysat ka mashiiئaة الkhaaliq saasuu aaminsan yahay waa shirku asqar waxyaabaa ina shirkul asqar tahay xaaladan tusinayana waxaa kamid a ah saxaabadu saxaabada qaarkood hadalka way yidhaahdeen iyagoo nebiga la hadlaya maa shaa allahu washita ayay yidhaahdeen walaa shaka saxaabadu may aaminsanayn inuu makhluuqu ilaahay mashiiada kula siman yihi mashiiada makhluuq iyo takhaaliqu ay isku mid yihiin laakiin arrintani lafdan bay uga dhacaysay min geyri ictiqaadin iyagoon sidaa aaminsanayn bay dhawaaq ahaan uga dhacaysa shirku asqara ayaana ahayd fii xaqihim waxaana taa tusinaya an nabiya lam yunkir caleyh iyagoo hadalkaale oo nebigu uu maqlayo kumuu inkirin lannu lam yaati waxyu min allahi bidalik waxyi arrintaasi inay xaaraan tahay ama shirkulasqar inay tahay nebiga u sheegay ayaan soo degin haduu hadalkani shirkul akbar yahayna lama taahara alwaxyu can mancihi wa inkaarihi waxyiga diidayaa ma dib dhaceen oo masaaisha ay ku kala duwan yihiin shirkul akbarka iyo shirkul asqarka oo shirkul asqarku xagga tadar tadarujka fi tashriic oo in wakti la sharciyeeyo waktina aan la sharciyeyn axkaamta kale ayuu kala mid yahay laakiin waxaa loo yaqaano shirkulakbarka tadaruj ma galo oo shirkulakbar la odhanayo mar wuu banaanaa kadib baa la xaaraantimeeyey ma jiro xalaalo waxaa kufriga waxaa shirkulakbara waxa weeyaan tadaruj fi tashriic shaqo kuma laha laakiin shirkulasqarku axkaamta kale ee tadarujka gashay mar banaanayd mar dadka laga waaniyey mar la xaaraantimeeyey sida shurbu khamriga oo kale ayuu la mid ahaa marka markan u nebigu saxaabada ku inkir ahayn mar aan la xaaraantimeyn inuu waxyaanu kusoo degin bay hadduu shirkul akbar yahayna mar walba waxyigu waa kusoo degi lahay oo ma dhaceen oo xadiidka ayaynu ku arki doonaaye saxaabadii oo qowlkan leh ayaanu rasuul ku inkiri jirin riwaayaadka qaar riwaayadda axmed oo saxiixana waxaa ku timi inuu yihi xishood baa ii diidayey inaan hadalkaa idin idinka nahiyey xishoodku maaha xishood uu ka xishoonayo inkaarulmunkar tahay sifada nebiga calayh isalatu salaam may ahayn saynu caddayn doono laakiin wuxuu ka xishoonayay waxaanuu waxyigu diidin oo aanu xaaraantimayn inuu waxyiga ka hor dhaco oo rasuulku calayh salaatu salaam uu inkiro walihaada haddii la dhaa nebigu sideebuu isagoo hadalkan maqlaya aanu saxaabada ugu inkirin ilaa yuhuuddu ay muslimiinta ku ceebeeyeen jawaabtu waxay tahay in la yidhaahdo nebigu calayhi isalaatu wasalaam waxaan u inkirin lannu lam yunzal calayhi fiihi waxyi waxay masaladaa ka hadle laguma soo dejin masaladuna asal ahaan waa shirku asqar wey ilaa ictiqaadkaynu sheegnay inuu la socdo mooyaane haddii la dhaha ilaahay subxaana watacaala waa maqlayey inay saxaabadu hadalkaa ku hadlayaan muxuu waxay nebiga ugu soo dejin waayey hadalkaa lagu inkirayo lagu xaaraantimeynaya taa jawaabteeda hore aynu sheegnay waa maxay jawaabtaynu sheegnay in la dhaha shirkul asqarku yadkulu fi اtadaruji fi الtashriic ka saa'ir اlmuxaramaat oo wakti kelimaad shirkul asqara aan la xaaraantimeyn ayaa jirtay intaa waktigaa wakti ka dambeeyana la xaaraantimeeyey waay marka labada xukun buu yeelanaya ama shirkul asqar buu noqonaya ama wuxuu noqonayaa shirkul akbar buu noqonaya waana calى xasabi tasawur اlqaa'ili wama yaquumu biqalbihi min ictiqaad xukunka uu qaadanaya waxay ku xiran tahay waxa uu aaminsan yahay qofka hadalkan ku dhawaaqa mas'alo aynu dib u dhignay oo markaynu maraynay baabkii baabu qowl lahi tacaala falaa tajcalu llahi andaada wa antum taclamuun ayaynu masaladaa isweydiinay masaladaasi waxay ahayd xukmu tashriik bayna اllahi wa khalqihi bixarfi اlwaaw oo khaaliq iyo makhluuqa waawlcadfi in laysugu cadfaa oo laysugu xidhaa mar walba maarin arrin xaaraanaba ah oo shirkiya maray akbar noqoto i maray asqar noqoto mise masalada tafsiil baa ku jira su-aashaa maxaa keenay su-aashaa waxaa keenay waxa aynu qur'aanka ku aragnay iyadoo khaaliq iyo makhluuqa waawilcadf la ysugu cadfayo sida qowl lahi tacaala an ishkur lii waliwaalideyka aniga iyo waalidka noo mahadnaq qowl lahi tacaala walow anahum raduu ma aataahum allahu warasuuluh dee raalli ku noqon laha waxa ilaah iyo rasuulkiisu uu siiyey waqaaluu xasbuna allahu sayu'tiina allahu min fadlihi warasuuluh laba jeer baa waawlcadf la ysugu cadfay khaaliqa oo allaha iyo rasuulkiisa yaxlifuuna biاllahi ma qaaluu walaqad qaluu kalimat اlkufri wakafaruu bacda islaamihim wahamuu bima lam yanaaluu wama naqamuu ila an agnaahum allahu warasuuluh arrintaa xun umay samayn in ilaahay iyo rasuulkiisu ay qani yeeleen oo min fadli ay ka qani yeeleen mooyaane soo ma wa baa la isugu cadfay wa qowluhu waid taqulu liladii ancama allahu calayhi wa ancamta calayh markaad ku lahayd nebi maxamed oo ku ilaahay u nicmeeyey adiguna aada u nicmaysay uma lama odhan soo ma ilaahay baa u nicmeeyo quran lama odhan adiga iyo ilaahay baa u nicmeeyo waaw baa la isugu cadfay axaadiidana waa ku soo aroortay masalada xubiga oo kale xadiidka bukhaariy muslim wariyeen min xadiidi anas ana rajula sa'la الnabiya can الsaaca faqala mata الsaaca qala wma acdadta laha rasulku wuxu maxaad u diyaarsatay qaala laa shay ilaa anii uxib اllaha warasuulahu salى اllahu alay wasalam wax kale uma diyaarsan ilaahay iyo rasuulkiisa inaan jecelahay mooyaane oo maxabadii baa markaa maxabadii rasuulka u qabay maxabadu ilaahay u qabay buu ku cadfay weliba bilwaaw marka nusuustaasaynu aragnay waxaa kalaynu aragnay nusuus kale oo diideysa waawlcaf in la laisugu cadfo ilaahay subxaana watacaala khaaliqa iyo makhluuq se ereyadaa dee baabkaa ku sugan falaa tajcalu ilahi andaada wa antum taclamuun iyo baabkan hadda aynu marayno maa shaaa allah wa iyo maa shaa allah washaaa shaaa fulan oo rasuulku alayh الsalaatu wasalaam aada u diiday kayfa najmac bayna hadihi nusuus nusuusta qaarkeed daahirkeedu waxa weeye tashriiku bayna allahi wa khalqihi bixarfi lwaaw aw bixarfi alcadf aladi laa yaqtadi tartiib xarfulcadfi laysugu cadfo aan tartiib keensan ahayn nusuusta qaar daahirkeedu waa inaanay shareecadu ogolayn nusuusta qaarna daahirkeedu aayaadka aynu akrinay iyo axaadiida oo tusaalayaala kuwo kalena qur-aanka waa ku jiraane waa inay bannaan tahay fakayfa yujmac waxaan leenahay nusuustu waxay tusisay ana tashriika bayn illahi wa khalqihi bixarfi lwow low xaalaan inuu laba xaaladood leeyihi xagga xukumka marka laga eego xaaladda koowaad muxarama wa shirkun xaalad cadafka noocaasi uu xaaraan yahay bal shirki uu yahay xaaladaasi waa te daabitkeedu waa maxay daabituhu waxa weeye xaaladda xaaraanta yahay shirkiga yahay isticmaalu lwow wa naxwihi fi lumuur alati fiiha ishcaaru bاtacaluqi waاlictimaadi calى اlmakhluuqi wاطalabi minhu isticmaalu lwaawi wa naxwihi fi lumuur alati fiiha ishcaaru bاtacaluq waاlictimaadi calى اlmakhluuqi wاطalabi minhu aw ihbaatu mushaarakatihi lilahi tacala fi اtaأhiir xaaladda cadafka noocaasi uu xaaraan yahay bal shirka uu yahay waa in waaw la isticmaalo khaaliqiyo makhluuqa markaa wax lagu wadaajinayo arrinta laga hadlayana ay tahay arrin laga dareemayo tacalluq qofkani inuu ka warramayo inuu ilaahay ku tacalluqsan yahay qalbigiisu rasuulka ama makhluuqan kale uu ku cadfayna inuu ku tacalluqsan yahay iyo ictimaad inuu cuskanayo ilaahayna cuskanayo tusaale ahaan rasuulka ama ciddan kalena inuu cuskanayo ama mushaaraka lilahi fi tahiir in qofkan hadalkan ku hadlaya wowda isugu cadfaya khaaliq iyo makhluuqu uu sugayo tahiirka iyo raadeynta inay wadaagaan khaaliqa iyo iyo makhluuqu inay wadaagaan kalqudra oo kale imika iyo almashiica iyo wanaxwu dalik ereyada noocaas inuu idhaahdo tusaale ahaan allahu qaadiru calaa dalika warasuuluh mar hadduu qudro sheegay waxaa laga dareemaya tacaluq iyo ictimaad tusaale ahaan wuxuu yihi allahuma acطinii kada fainaka qaadiru calaa dalika warasuuluk tacalluq baa laga dareemaya sooma iyo ictimaad iyo mushaaraka fi tahiir arrinta raadeynteeda iyo siday noqonaysa iyo siday udhacaysa inay wadaagaan allah iyo rasuulu iyo mashiicadii oo kale mashiicadu waa tahay wax ku ahaanayaan sooma walihaada baa la diiday in mashiicada makhluuqa lagu cadfo mashiicada khaaliqa oo bilwow naxwi loogu cadfo markaa taasi ma banaana nooca labaad waa mubaax oo xaalad ay banaan tahay atashriik bayn اllahi wa khalqihi bxarfi اlwaw daabitkeeduna waa isticmaalu lwaw fi lumuur alati laysa fiha ishcaaru bاtacaluqi wاطalbi wالtaأhiiri wاlictimaad waa in wow lagu isticmaalo la ysugu cadfayo khaaliq iyo makhluuqa arrimaha aan dareensiineyn tacaluq inaa khaaliq iyo makhluuqaba lagu tacaluqsan yihi iyo dalab wax laga dalbayo makhluuqa lagu cadfay khaaliq iyo taiir iyo ictimaad waxaanina dareensiinayn mihaal waxa u ashukr shakartu lilaahi walaka ayaa tiri waa jaa ilaahay baan u mahadnaqayaa iyo adiga soomaaliyana waad ku odhan kartaa carabina shakartu lilaahi walaka waad odhan kartaa ama ashkuru llaha walak ilaahay baanu mahadnaqayaa iyo adiga wax tacaluqi arrintaa kama muuqdaan khaaliqana waa loo mahadnaqi karaa makhluuqana waa loo mahadnaqi karaa wax tacaluq iyo ictimaad iyo alab iyo ihbaatu mushaarakana kama muuqdaan waxaa la mid ah cilmiga inaad tiraa allahu warasuuluhu aclam soo saxaabadu may odhan jirin iyadoo rasuulku alayh الsalatu salaam uu nool yahay xaggee inagu soo martay xadiidkee xadiiثu mucaad waay waxaa la mida inaad tidhaahdo fulan laa yakaafu ila اllah wاlasad de khawfkii oo kale ilaahay iyo libaaxa mooyaane wax kale ka baqi maayo dee xadiidkana way ku timidaan iyo uxib اllaha warasuulahu ilaah iyo rasuulkiisa ayaan jecelahay marka hata muhimki waa ina daabidka aada xifdido farqiga markaa udhaxeeya tusaaleaan baab lmashiia iyo baab shukr baab mashiia waxa hi ma banaano soo maha khaaliqii makhluuqa wow la isugu cadfay iyadoo mashiya laga hadlaya lakin baabu shukri way banaantay maxaa u dhexeeya mashiicada iyo wixii lamida fiihi tacaarudun cinda tashriik tacaarud baa jiraya doonistii ilaahay iyo doonistii rasuulka tahiirkii iyo saameynta mashiicadaasi yeelanaysa bay labadu ku tacaarudayaan haddii wow la isugu cadfo oo sidaa loo simo laakiin shukrigii oo kale wax tacaarudi ma jiro laa taaarud laa tacaaruda bayna an yashkura almuslimu allah wa an yashkura gayrah wax isdiidayama inuu ilaahay umahadnaqo cid kalena oo nicmada sabab u ahaydna inuu umahadnaqo taasi waa taa waxaa kale ynu baraarujinaynaa kaana amru min khasaais illah arrinta laga hadlaya hadday kamid tahy waxyaabaha ilaahay u gaarka ah laa yajuusu fiihi isticmaal waaw wala isticmaalu uma wow iyo umatona lama isticmaali karo oo um ma odhan kartid tusaale ahaan allahu yaclamu lgeyba uma anta mad odhan kartid ilaahay baa qeybka og kadibna adiga og hada laa yajuus lianna macrifat algeyb min khasaa'is illah marka waaw iyo uma midna kuma banaana ama tira allahu yuxyi lmowta uma anta ilahay baa kuwa dhintay noolay kadibna adaa noolay wow iyo uma midna laguma isticmaali karo ama allahu calaa kuli shayin qadiir uma anta ilahay baa shay walba awooda kadibna adaa shay walba awooda ama allahu anzla lmaطra uma anta ilahay baa roobka soo dejiyey kadibna adiga allahu yudkhilu lmuminiina ljana uma anta ilahay baa muminiinta jannada gelinaya kadibna adaa gelinaya kul hada laa yajuus ama acbud اllaha uma anta ilahay baan caabudaya kadibna adaan ku caabudaya arinku hadduu khasaaista ilaahay ka mid yahay waxyaaba ilahay uu la gaarka yahay in iyadoo arrintaa laga hadlayo khaaliqi iyo makhluuqii la ysku cadfaa ma banaana wow ha la isticmaalo ama fa ha la ama uma la isticmaalo ama xuruuf alcadfigi kalebaa la isticmaale musanifku raxima llahu tacaala baabkan saddex xadiid buu ku sheegay alxadiid alawal can qutayla ana yahuudiya nin yahuudiya ata nabiya sala اllah alay waslam nebiga u yimi faqaala wuxuu uhi inakum idinku haddaad muslimiinta tihiin tushrikuuna shirki baad samaysaan taquuluuna waxaad tidhahdaan maa shaa allahu wuxuu ilaahay doono wa adiguna aada doonto wa taquluuna waxaad tidhaahdaan wlkacbati kacbadan ku dhaartay baad tidhahdaan faamarahum faamarahum الnabiyu salى اllahu alيh wasalam nebigu wuxuu amray ida araaduu markay doonaan an yaxlifuu inay dhaartaan an yaquluu inay yidhahdaan warabbi اlkacba kacbada rabbigeed baan ku dhaartay ee kacbadan ku dhaartay aanay odhan wa an yaquuluu buu amray inay yidhaahdaan maa shaaa allahu uma shita oo mashiicada ilaahay iyo ta makhluuqa uma ay isugu cadfaan oo tartiib faa'ideynaysa iyo taraakhi rawaahu nasaa-iy wa saxaaxahu xadiidka imaam axmed baa musnadkiisa ku wariyey saas oo kale waa xadiidun saxiix waqad saxaxu sheikhu lalbaniyu fi saxiixa xadiidka kun boqol iyo lix iyo lixdan wa saxaxu sheikhuna muqbil haadi lwaadici fi saxiix lmusnad ma laysa fi saxiixayn qutayla waa bidami lqaaf wa fatxi ta waa صaxaabiyat min qabiilati juhayna gabadh saxaabiyada qabiilada juhayna ka mida waa yahay inakum tushrikuun taquluuna ma shaء allah washita maxay tusinaysaa jumladaasi wa nasu fi ana hada lafظa shirku ila nebigu alayه الsalatu salaam uu iqraariyey hadalkii yahuudiga bal xukun buu ka ratibaya inuu muslimiinta u diiday inay ihahdaan ma shaء allah washita marka waa nas iyo hadal ku cad in lafdigaasi uu shirki yahay لأن النabiya aqara الyahuudiya calى tasmiyati hada lafظ shirkan lafdigaasi inuu shirki yahay buu yahuudigu sheegay nebiguna kuma inkirin oo ma odhan shirki maha bal waa u iqraariyey arrintaa hadalkaana waa diiday waarshada wa arshada ilى isticmaali lafظ الbaciid min الshirk waxaanu saxaabada u tilmaamay ereyga ka fog shirkiga inay isticmaalaan ma shaء allahu uma shita ay yidhaahdaan marka ma shaء allah wa shita shirki akbara o soo shirki asqara ya asqar mar walba aye akbarna waa noqon karaa asqarna waa noqon karaa wain اctaqada ana almacطufa musaawin lilah fahuwa shirku akbar hadduu aamino kanuu ilahay ku cadfay inuu ilahay la sameeye waa shirku akbar wain اctaqada anahu dunahu lakin ashraka bihi fi lafظi fahuwa shirku asqar ana yahuudiya alyahuudi oo almuntasib ilى shariicati muusa wey maxaa yahuud loogu bixiyey waxaa la yihi min qowlihi tacala u magacaasi ka yimi inaa hudnaa ilayk ay yidhaahdeen ay rajacnaa ilah hadaan kuu soo noqon waxaa kaloo la yihi lana jaddahum ismuhu yahuuda ibnu yacquub wowgoodi ka farcaanayaan baa yahuuda ibnu yacquub la odhan jiray markaa tasmiya takun min ajli nasab toore haddii la eegana tasmiya takunu min ajli اlcamal labadabana in magaca ay kula baxeen waa wax dhici kara wey shirkiga uu yahuudigu sheegay markuu uhi innakum tushrikuun laba suuro ayuu sheegay yaa soo saaray labada suuro shirkiga uu sheegay yahuudigu haye suurada koobaad waa maxay haye fadal alxalifu bigayr اllah alxalifu bilkacba sax talabaadna talabaadna waa maxay ashyaada oo maxay in la yidhaha maa shaa allahu wa shit saxiix hadalkaasi inuu shirkigaa yuhuuda xaggey ka keeneen waxaa dhici karta inuu hadalka kitaabkooda ku yaalay inay ijtihaadan u yidhaahdeenna wax dhici kara walkacba in kacbada lagu dhaarto inay shirki tahay buu rasuulku alayh isalatu salaam iqraariyey taasina waxay tusinaysaa siduu yihi sheekh cabdiraxmaan ibnu lxasan iyadoo kacbadu ah makhluuq weyn ayaa haddana la diiday in lagu dhaarto marka waxaan ka qaadanaynaa kow mucadam iyo hayr mucadam midnaba laguma dhaaran karo fuqahada qaarkood bay radin ku tahay oo yihi makhluuqu hadduu yahay mid mucadama cinda allah manzila ilahay agtiisa kule waa lagu dhaaran karaa marka hadi ljumla tadulu calaa buطlaani qowlihim waxaa kaloo laga qaadanayaa ilaahay subxaana watacaala makhluuqna inaan loo shariik yeeli karin noocu doonayaba ha noqdo mucadam iyo gayr mucadam waayo mahma kanat manzilatuhu waa makhluuq wey faamarahum الnabiyu ida araaduu an yaxlifuu an yaquluu warabi اlkacba wa an yaquluu ma shaء allahu uma shaءa fulan taasina waxay daliil u tahay in mashiicada ilaahiyata makhluuqa huma in la ysugu cadfi karo taasi ay banaan tahay waa jaa-is lakin sida akmalkii waa maxay si xadiidka ibn cabaas aynu ku arki doono inuu yidhaahdo ma shaء allahu waxdahu ayaa intaba kasii fiican wجه dilaalة الxadيiث عalى maqsud الbاb أن أmr النabiy an yqulu ma shaء الlah ثuma shiئta yتضmن النahي can qowli ma shaء الlah وaشhiئta inuu nebigu صaxaabadii amray inay yidhaahdaan ma shaء الlah ثuma shiئta amarkaas wuxuu koobsanayaa inuu u diidan yahay ma shaء الlah وaشhiئta inay yidhahdaan والnahyu للتaxriim وإqrاar النabiyi لqwl الyahuudi inakum tushrikuun daliil calى ana hada اqowla shirku yahuudigii yihi shirki baad samaysaan oo taquluuna ma shaء allah وashita وtaquluuna wاlkacba hadalkiisaa nebigu inuu iqraariyey waxay daliil u tahay hadalkaa ah ma shaء allah washita inuu shirki yahay adaliil الثاني walahu ay lلنasaa-i waxaa usugan can iبni cabaasi ana rajula nin baa qaala yihi linabiyi sala اla alay wasalam ku yihi maa shaa allahu waxa ilaahay uu doono washita adiguna aada doontaa kaana ay waqaca u dhici doona faqaala wuxu uhi nabigu ajacaltanii ma waxaad iga yeeshay lilahi ilaahay aada iga yeeshay niddan mid ilaahay la siman ood la masaynayso maa sha allahu waxdahu waxa ilaahay kelidii uu doono ayaa dhacaya markaa markuu musanifku leeyay walahu ay linasaa-i wey haddii la ilaaqo alcazwa ila nasaa-i kitaabkee baa loo jeeda rawaahu nasaa-i ya asuqra sunan suqra walamru laysa kadalika hunaa xadiidka nasaa-i fi sunan suqra kuma warin inamaa rawaahu fi lkubraa buu ku wariyey waxaa kaloo wariyay ibn maaja fi sunani wa axmed fi musnadi wa ibn abi shayba fi musanafi sanadkiisana waxaa ku jira ajlax bnu cabdillaahi oo daciifa lakina alxadiida صaxiixu bishawaahidihi xadiidu xudayfa soo hormariya xadiidu qutayla iyo xadiidu طufayl ibnu sakbara oo ka dambeeya intuba shaahid bay u yihi kaloo inuu sugan yahay macnihiisu tilmaamaya ana alaimata bawabuu bimacnaahu culamaa اlxadiid kutubtooda macnaha xadiidkani uu tusinaya u baabeysteen bukhaari wuxu uhi fi صaxiixi laa yaqulu ma shaء allah washita النasaaئina wuxu uhi fi sunanihi الnahyu an yuqaal ma shaء allah washaء fulan ibn maajana wuxu uhi fi sunanihi bab الnahyi an yuqaala ma shaء allah washita ibn abi shaybana wuxu uhi fi musanafihi fi الrajul yaqulu ma shaء allah washaء fulan markuu ninkaasi hadalkaa yihi maasha allah washita rasuulku muxuu yihi ajcaltanii lilaahi niddan hadi waa riwaayatu ibnu mardawey riwaayat nasaa-i riwaayat ibnu maaja iyo lafdigeedu waa ka duwan yaha lamacna ahaatee ajcaltanii lilaahi cidlan lakin almacna waa waaxid tandiidkuna qad yakunu akbara waqad yakunu asgara oo hadduu qofku ictiqaadsan yahay ana mashiiئaة الnabiyi musaawiya limashiiئaة الlah wa tandiidun akbar waa shirka akbar haddaanu aaminsanayna arrintani lafdan ay uga dhacdayna waa tandiid iyo shirki asqara wey bal ma shaء allah waxdahu nebigu halkan muu odrhan sida xadiidka hore aynu ku aragnay bal qul ma shaء allahu uma ma shiئta lakin muxuu yihi bal ma shaء allahu waxdahu marka xadiidka waa khilaafsanya nusuusta ay ku timi ma shaء allahu uma shiئta iyo ma shaء allahu uma shaءa fulan in la odhan karo maxaa markaa lagu fasiraya waxaa lagu fasiraya rasuulku alayه الsalaatu wasalaam inuu anahu arshada hada الrajul ilى alafظ alakmal alabcad can الshirk maaha inay sidani mar walba waajib tahay way banaanta in la yidhaahdo ma shaء allahu uma shiئta lakin ma shaء allahu waxdahu waa lafdigii akmalkaa u dhamayska tirnaa o afdalsanaa ee shirkiga iyo daraaicdiisana aadka uga fogaa alfaadda markaa shirkiga la diiday kuma urursana ma shaء allah washaء fulan sa ibn اlqayim uu ku sheegay fi ljawaab اlkaafi oo haddii la diiday ma shaء allahu washiئta waxaa dee kasii daran ana mutawakilu calى اllahi وعalayk ama ana fi xasbi اllahi وaxasbik ma liya ila اllah wa anta ilaah iyo adiga mooyaane cid kale ma lihi soomaalida aad bay ugu badanta wa hada min allahi wa minka wa hada min barakaati اllahi wa barakaatik wallahu liya fi الsma wa anta fi اlard ama wallahi wa xayaati fulan dhaartii ama nadra lilahi walifulan ama ana taa'ibu lilahi walifulan aw arju llaha wafulana manaa laa yajuus ereyada kasii daran maa shaa allah washita min baab iyaguna ma banaana wajhu dilaalat xadiid calaa maqsuud ilbaab ana nabiya ankara qawla maa shaa allah washita wajaclahu min jacli niddi lilah hadalka waa inkiray nebigu waxaanu ku tiriyey inuu yahay hadalkaasi shirki iyo ilaahay oo cid lala maseeyey wa jacaltanii lilahi nidan buuri wa arshada ilaa ifraad illahi bimashiiati wa cadami bimashiiati lmakhluuq waxaanu dadka u tilmaamay ilaahay doonistiisa in lagu gaar yeelo oo aan doonistiisa makhluuqa loola simin oo la idhaahdo maa shaa allah waxdahu daliil thalif walibni maaja waxa u sugan oo can ifayl uu ka wariyey akhi caaisha oo liummihaa xaggooya ay ka walaalahaayeen qaala wuxu uhi ra-aytu waxaan manaamka ku arkay kaanii ataytu sidii aan u imi calaa nafarin koox min alyahuudi ka mida faqultu waxaan ihi inakum idinku haddaad yuhuud yuhuud tihiin la antum alqowm yaani idinka ayaa ah dadkii wanaagsanaa raggii raggaha idinkaa ah oo wanaagsan baad leedihi lowlaa anakum haddaanay jiri lahayn in idinku taquuluuna aada tidhaahdaan cusayr bnullah kaasaa idin kharibay qaaluu wa antum idinkuna haddaad muslimiinta tihin la antum alqowm idinkaa raggii ragga ahaaya lowlaa anakum taquuluun haddayna idinku odhan lahayn maa sha allah wa shaaa muxamedin uma marartu waxaan soo maray binafarin koox min anasaara kiristaanka kamida faqultu waxaa inakum la antum lqowm lowlaa anakum taquluun haddaydan odhan lahayn almasiixu bn اllah ciisa ina ilaahay haddaydan odhan lahayn qaaluu wa antum idinkuna muslimiinay la antum lqowm idinkaa dadkii dadka ahaaye waa kelimatu madxi lowlaa anakum taquluun haddaydan idinku odhan lahayn maa sha allah washaaa muxamadu marka waa riyo falama asbaxtu markaan waa bariistay akhbartu biha waxaan riyadaa usheegay man akhbartu ciddii aan u sheegay uma ataytu dabeetana waxaan u imi annabiya sala اllah alيh wasalam faakbartu riyadii baan uga warramay qaala wuxuu yihi hal akhbarta biha miyaad ugu warrantay axada qofna qultu waxa uhi nacam ha faxamid allaha ilaahay buu rasuulku u xamdiyey waathnaa calayhi ammaantii ilaahay buu ku celiyey mar labaad uma qaala dabeetana wuxuu yihi amaa bacdu intaa dabeed miya faina طufaylan ra-a arkay ru'ya riyo abara biha u sheegay min abara ciduu usheegay minkum idinka idinka mid wainakum idinku qultum waxaad odhan jirteen kelimatan kelmad kaana uu ahaa yamnacunii inuu ii diido kada wa kada waxaas anan ahaakum inaan idin diido walaa taqulu ha odhanina maa sha allah washaa muxamedun ha odhanin walakin hase yeeshee quulu waxaad tidhaahdaan maa sha allah waxdahu dhaha imaamu axmed iyo daarami iyo طabarani fi mucjam اkabiir iyo baa wariy isnaadu صaxiix صaxiixadana waa ku qoray sheikh اlalbani xadiidka boqol iyo toddobiyo soddon markuu leeyahy saxaabigu ra-aytu kaani waa ru'ya manaam riyaduna laysat xujaة sharciya tahbut biha furuuc اaxkaam fadla can usuuli الdiin wالtawxiid ma aha daliil sharciya oo axkaamta fiqiga lagu sugo iska dhaaf in caqiide lagu suge axkaamta xadiidkan ku sugan oo ah inaan la odhan karin maa sha allah washaa fulan sida afdalkiina ay tahay inuu idhaahdo maa sha allah waxda sida jaa-iskae inay tahay maa sha allahu uma shaa fulan haddaan arrintaasi khasaaista ilaahay ka mid ahayn axkaamtaasi waxay ku sugnaatay biqowli nabiyi wa iqraarihi laa bimujaradi ru'ya inkaarkii yuhuudda muslimiinta hadalka ay ku inkireen ma sha allah washaء muxamedu kadalika annasaara inuu nebigu iqraariyo onu inkirin iyo qowlka nebigu alayh الsalaatu wasalaam uu yihi bacda dalika qulu falaa taquluu ma shaء allah washaء muxamedu walakin quluu ma shaء allah waxdahu axkaamtu iqraarka iyo qowlka nebigay ku sugnaatay ee riyada saxaabiga kumay sugnaan calى nafr min alyahuud nafarku waa min aلhalaaثa ilى اlcashara horana soo sheegnay la antum اlqowmna waa kalimatu madxin cusayr waa rajulu saalixu oo iddaca alyahuud anahu ibn اllah nin wanaagsan ba yahuuddu ay sheegteen inankii ilahaynay waqaalat ilyahuudu usayr bn cusayrun ibn اllah maxay yidhaahdeen labada qolaba taquluuna ma sha allah washaء maxamed saxaabadoo dhan baa odhan jiray mele qaarkood baa odhan jiray qowlkaas qowlkaasina fii xaqi saxaaba shirkul asqar buu ahaa saxaabadu may aaminsanayn ana mashiiat arasuul musaawiya limashiiat illah walakin kaanat taswiyathm bilafd lihaada yahuuddu may odhan waad aaminsantihiin waad tidhaahdaan bay yidhaahdeen waxaa kaloo tusinaya inuu shirkul asqar yahay nebigu wuxu uhi wainakum qultum kalimatan kana yamnacunii kada wakada an anhaakum can oo hadday shirkul akbar tahay rasuulku marka u horeysa uu maqlo ayuu inkiri lahaa oo taakhiiru alinkaar calaa ma waqaca fi shirki اakbar laa yaduus riwaayadda axmedna waxaa ku timi saynu sheegnay waxaan u diidaya kada wa kadada tafsiirkeeda ku yimi o ina طufayla ra'aa ru'ya faأkbara biha man akbara minkum wainakum kuntum taquluuna kalimata kana ymnacuni اlxayaaءu minkum xishood ayaa u di ana nahaakum canha qaala laa taqulu ma sha allah wama shaء muxamadu ha odhanina muxuu ka xishoonaya ba ui rasuulku ya taqadum beyna yaday illaah waxaanu ilaahay diidin inuu diido oo waxyi aanu kusoo degin ee ma aha inkaarulmunkarka inuu ka xishoonayay oo inkaaru munkarka in laga xishoodo rasuulku umadiisaabu ka waaniyey walaa yamnacanna axadakum haybatu nnaas an yaquula alxaqa ida calimahu midkiina haybadays dadka uu ka haybadaysan xishoodu ka xishoonaya aanu u diidin xaqa inuu ku hadlo marka uu aqoon iyo cilmi u yeesho oo markaa ma mar baa jirtay hadalka noocaasi aanu xaaraan ahayn aye waa su-aal aye xaaraan mahay xalaal mahayn waxaan xaaraan iyo xalaal midna ahayn ba jira e xalaal buu ahaa dhe ku dhiiro hadduu nas xaaraantimeynaya jirin kufriyo shirku akbarna aanu ahayn shirkulasqarku axkaamta kaluu kala mid yahay baynu nihi atadaruj fi tashriic inuu xaalada maro quluu ma shaa allahu waxdahu quluudu waa amar amarkuna muxuu tusiyaa wujuub marka ma shaa allahu waxdahu in la yidhaahda baa waajiba miyaa mar walba maya amarkani lafdigan in la yidhaahda inay waajib tahay tusin maayo waxaana inuu wujuub tusiye ka sarfiye adiladiina soo martay kale oo ma shaa allahu uma shita in la odhan karo ma sha allahu uma shaaa fulan in la odhan karo adilada tusinaysa marka amarkani muxuu faa'iideynayaa ma shaa allah waxdo in la dhaha inay tahay istixbaab wa irshaad ilى buluغi اlgaayati fi اladabi maca allah taxqiiq الtawxiid ila fayajuusu an yuqaal ma shaa allahu uma shaaa muxamadu waa la odhan karaa marka almaraatib waa halaaثa fi hada اlqowl mustaxabu jaaئizu wamuxaramu mustaxabku waa maxay ma shaء allahu waxdahu jaa-iskuna waa maxay ma shaء allahu uma shaءa fulan muxaramkuna waa maxay ma shaء allah washita ama ma shaء allah washaء fulan inay arintani fii xaqi saxaaba shirkul asqar ahayd waayo hadday shirkul akbar tahay nebigu inkaarkeeda ma dibdhigeen culimada sheegtay waxaa ka mid a ah sheekh sulaymaan oo wuxuu yihi wafiihi daliilu calى anaha min ashirki اasqar id low kanat min alakbari la ankaraha min awali marati qaaluuha dee shirkul markii horeysay ay ku qowleen buu nebigu inkiri lahaa fasirida qadiyada xishoodka ee riwaayadda axmed ku timina wuxuu yihi wahada alxayaau minhum laysa calaa sabiili alxayaai min alinkaari caleyh maa inuu ka xishoonayo wax munkaro ay sameynayaan inuu ku inkiro bal kaana sala allahu alay wasalam yakrahuhaa ereygaa nebigu waa dhibsanaya wayastaxyi an yadkuraha liannahu lam yu'mar biinkaarihaa lama amrin inuu inkiro falama jaa alamru ilaahiyu biru'ya saalixa ankarahaa walam yastaxyi fi dalika qala sheekh saalix al shaykh wa ama ashirku اlakbar falaa yajuusu an yuahara inkaaruhu oo an yamnaca canhu maanicun waayo shirkulakbar kuwa acdamu mafsada soo ma miyaa la odhan karaa shirkulakbar baan inkaarkiisa dib u dhigayaa waayo mafsado ka weyn baa ka ratimaysa annahu laa mafsadata akbar min ashirki اlakbar laakiin ma la odhan karaa uahiru inkaara hada الshirk الأكبر لأnnahu yataratb عalى inkaarihi shirk أكbaru minhu ka warrama taas shirkulakbarka diidmadiisa iyo reebistiisaan dib u dhigaya waayo shirkulakbarkan haddaan inkiro waxaa ka dhalanaya mid kasii weyn shirkul akbar ka sii weyn taa ka warrama ya ka warrama taas wallahi soo baadhataa bal soo baxfiya insha allah wجه dilaalة الxadيث عalى maqsud الbab ana fiihi أmr النabiyi bإfraad الlahi bاlmashiiئة waxaa ku jirta nebigu inuu amray in doonista ilahay loo gaar yeelo bal ma shaء allah waxdo وyتضmن النahي can didi dalika min التashriiki fi اlmashiiئة mar hadduu nebigu yihi quluu ma shaء allah waxda waxay taasi koobsanaysaa nebigu inuu diiday taata kasoo horjeeda waa mashiicadii in laga dhaxaysiiyo ilaahay iyo makhluuq lma fihi min التndid wnahyuna lلتaxriim qala fihi masألة ula macrifaة الyahuud bshirk اأصغر yahuudda shirkulasqarka inay garanayeen waa kuwa le inakum tushrikuuna taquluuna ma shaء allahu wa shiئtum thaaniyatu fahmu اlinsaan insaanka fahamkiisa uu mas'alada fahmo ida kana lahu hawan hadduu ujeedo ka leeyahay oo yuhuuddu usayr cusayrun bn اllahi inay kufri gaayat fi lqubxi walkufri ay tahay way fahmi waayeen laakin ma sha allah washaa muxamedin shirkulasqar tahay way fahmeen waayo ujeeday ka lahaayeen ujeedadaas waa maxay ceebeynta muslimiinta intaasay u socdeen iyagoo hadalka hadal ka xun labay haddana sidaa lahaayeen bal muslimiinta iyo yuhuudda iyo kiristaankana farqiga udhexeeya maleg muslimiinta markii lagu uri rag raga haddaydaan sidaa odrhan wixii loo sheegay ee xaqa ahaa way qaateen oo kaa rasuulku leh quluu maa sha allah waxdahu waadix ma laakiin yuhuud iyo kristaan ma qaateen oo ma aqbaleen may aqbaleen sifaadka markaa madmuumka ee xun waxaa ka mid a ah. qofka marka arrin xaqa loo sheego wax munkar ama shareecada khilaafsan uu ku jira marka loo sheego inu ha idinkuma saasaa tihin oo arrintaa intaa uu kusoo ururiyo odha waa runtaasi waa ku khaldanahay waa ka tegayaa idinkuna taasaad ku khaldantihiina ka taga sida saxdi waa sidaas athaalithatu qowluhu sala allah alay slam jacalta lilahi niddan fakayfa biman qaala siduu noqonayaa arrinka ka yidhi maa ima sugna man aluudu bihi midaan magan galaa siwaa adiga ahayn iyo walbaytayni bacdahu wama shaء allah washita hadday tahay tandiid in nebiga rasuulka lala maseeyey hadalka buusiiri uu hi ya akram اkhalqi ma liman aluudu bihi siwaaka cinda xuluuli xaadiث اlcamami in lam takun fi macaadi soo ma macaawi bu qoraya macaadi macaadi akhida biyadi fadla wail fadla wailaa faqul ya zalt اlqadmi faina min juudika اdunya wadarataha wamin culuumika cilm اlawxi wاlqalm hadalkaas siduu noqonaya talo cid kaloo aan magan galoon adiga ahayni ma jirto markay dhibaatooyinka waaweyn qiyaama dhacayaan haddaanad qiyaamo ay badbaadin cid kaloo ay badbaadisaa ma jirto adduunyaya aakhiraba adaa ku deeqe waa min caطaa'ika adaa bixiyey waxaa looxulmaxfuudka ku qoranna waa juzun min cilmika waa qeyb cilmigaaga kamida marka waa uluw hada aclamu shirkan wa kufran wamuxaadata lilahi warasuulih waxay isku dayeen inay awilaan qolooyinkan khuraafiyiintu aan shafaaci ujeeda lakin shafaaco ma aqbali karo bal gabayga qaarkii waxaa ku xusan inuu shafaacadii iyo inqaadka isku cadfay alasluna waa muaayara shafaacana waa ka doonaya inqaad iyo badbaadinna waa ka doonaya shafaacadu waa inuu idhaa cid kale waxii weydiiy inqaadkuna taana akhiro iyo adduun toona rasuulka alay slat slam cid kale toona ma laha culimadu burdaha gabayada gabayga abyaaddaa ku jirta bay u radiyay shek maxamed cabdiwahaab sheekh cabdiraxmaan bin xasan sheekh abaabuطayn risaalad buu ka qorayba alraddu cala lburda la ihahdo waad akhrisan karta sheekh sulaymaan wuxu uhi ida kana hada kalaamuhu liman qaala lahu ma sha allah wa fakayfa biman yaqulu fiihi albusiriyu fi lburda faina min juudika اdunya wadarataha wa min culuumika cilma اlawxi wاlqalm wayaqulu fi hamziyatihi hadihi cilatii wa anta طabiibi isagoo rasuulka la hadlaya cudurkaygu waa kan adaa dhakhtarkaygiya laysa yakfى calayka fi lqalbi daaw cudur qalbiga ku jira adiga kaama qarso maana quluubta dadka waa daalacata haddaad tahay nebi maxamed وأشباه hda min الكفr الصريح bu الرaaبعaة أن hada laysa min الشhirك الأكبر hadalkan ah maa sha allah washita saxaabadu ilaa shirkulabar maa liqowli yamnacuni kada wa kada hadduu shirkulabar yahay waxna rasuulka uma diideen inuu inkiro alkhaamisatu ana ru'ya saalixa riyada wanaagsan min aqsaami lwaxyi bay ka mid tahy qeybaha waxyiga xadiidka tufayl baa laga qaadanaya rasuulkuna wuxu ru'ya saalixatu juzءu min sitati wa arbaciina juz'a min annubuwa laakiin nebi ma ku noqonaysaa adigu riyo saalixa inaad aragto ya maya oo shayga juskiisa xukumkiisa laguma qaato iminka idaa rakacta wa anta fii gayri salaatin hal takunu bihadi الrukuuc almujarad musaliyan mid tukanay miyaad ku noqonaysa ama waad istaagto intaad qiblada ujeesatay qiyaamku waa juzun min asalaa soo ma qiyaamkaasoo qura musali miyaad ku noqonaysa maya gelinkii hore o dhan baad iska daysay waxyaabihii soomka burin jiray hal takunu bidalika saa'ima maya sitatu arbacuunka xaggay ka yimaadeen lix waa qeyb kamida lix iyo afartan qaybood oo nubuwadu ka koobantay culimada qaar waxay yidhaahdeen lixdii bilood ee u horreeyey rasuulka waxyigu wuxuu ugu iman jiray biru'ya saalixa marka marka loo eego lixdaa bilood muddadii kale nebiga loo waxyoonayay waxay ka noqonayaan juzan min sitati wa arbaciina juzan bay ka noqonayaan bay dhaheen asaadisatu anaha qad takunu inay ahaato dhacda riyadu saaban sabab inay noqoto lisharci bacd axkaam axkaamta qaarkeedii la sharciyey nabiy llahi ibraahim inii araa fi lmanaami ani adbaxuka inuu fuliyaanu doonay soo ma marka waxay sabab u noqotay riyadiisii xukumkaa sharciyeyntiisa kadalika nebigu aadaanka alfaadiisa wuxuu ku sugay biru'ya cabdillahi bni zayd sabab bay riyadaas u noqotay inahaa ru'ya xaqin bu nabigu alayh isalaatu wasalaam wa hada fi zamn اlwaxyi oo waktigii waxyigu uu soo degayey ayay sabab u noqon kartaa axkaamta qaarkeedii la sharciyeeyo lakiin mar hadduu waxyigii go-ay xukum in la sharciyeeyo sabab u noqon mayso wallahu aclam sala اllahu alى nabiyina mxamed